bigayri xaqin xaq laan la'aayaw xaarangnimadeeda yan baabay wamaslixatin bigayri maslaxatin maslaxa keyrsi la'aayaw maslaxadaas oo sharciyatin shareecada nagnisbay keyrsi la'aayaw aayaw kaas xaarannimadiisi yan baabu taxriimi sabi lamwaati moodiyaala yani aayawkooda xaarangnimadeeda yan baabay bigayri xaqin xaq laanna la'aayaw xaarangnimadeed wamaslaxatin bigayri maslaxatin maslaxa keyr shay aayaw shay xaaranimadeeda yan baabay maslaxadaas oo sharciyatin shareecada lang nisbey dan oo shareecada lang nisbe igo njar xag lang lang aayaw lang dhimidi haayaw aayaw kasuga xaarannimadiisa an baabay wa wahuwa taxdiiru min al yani maslaxada sharade may yeediya musanifka nin sheegi wahuwa maslaxada sharciga may bu aha ataxdiiru in isdigo waay min aliktidaai daysho lan isku digi bihi bilmayiti miidkasakadayda lan isku digi fi bidcatihi bidcati lmayiti midkaas bidcidis lankadaydalan isku dig wa fiskihi fiski lmayiti midkaas fiskishay yani fiskidaasoy kadayshidiya lan isku digaw masaashare hadi jarto markaasa ay koro i wanaxwi dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa wala lamide wa fihi fi lbaabi may kusugnaaday alaayatu aayadi iya kasugnaati aayadi hamoodni waladina yu'duna almu'miniina walmu'minaati bigayri maktasabu fakad ixtamaluu buhtaana wa isma mubinan aidan iwal axaadiis oo kasugnaatay axaadiistaas oo asaabigas waa nin dhageen filbaabi baaba ninka dhageen baabkaas oo gabla gablalbaabi baabkan hortisaadeen laa yarmi rajul laa yarmi rajulu rajula bilfiski aw bilkufri aw ila irtadad caleyh in lam yakun saaxibuhu kadalika hadidka iraay oo kale ay saas oo kale wa kalkunti xadiidki hamoodni oo kale iya kasogon ay wahuwa maslaxad oo sharcige may bu in isdigo wa min aliktidaai dayshe heshelin isku diga bihi bilmayiti likidaydaw fi bidcatihi bidcati lmayiti miidkasoy ahlu bidco oo bahay bidcidiska dayshadiya lin isku digaayo lankaas aylikadayn e bidadiisaesaraw wa fiskihi fiski lmayiti miidka fiskishay lin isku lanka dhimaday miidka hadii faasigahay faasigaas oo kale nagatanleraayo lin isku digaw hoobeto maahin iyo wanaxwi dalika almadkuuri madkuurkaas kaase lilimade maslaxa rejarta maahin wafihi fi lbaabi baabka fi shay may kasugnaatay alaayatu aayadi an in hormarti alaayatu aayadi aayadi iya kasugnaati aayadi ha hormartay o ladina yu'duna almu'miniina walmu'minaat aayadiraas walaxaadiis wafihi fi lbaabi may kale kasugnaadeen alaxaadiso axaadiis iya kasugnaadeen axaadiistaasoo asaabigatu dhagday fi lbaabi baab dhatisa ninka dhagdi baabka soo gablah gabla lbaabi baabkan hortisaadi axaadiisi baabkan kahorey axaadiisia dhagdi antan hagalaayan kohen وan caiشhaa radi allahu taعala anha galad caiشha may ka goray gaala rasuul llahi sala الlahu عlyه wasalam ilahi rasulsa may ka goray laa tasubn ayten alamwata moodiyaalan ayten dadnimadin ku dabagalenang ayten way may weli rasuulka ciloy sala الlahu عlyه wasalam walalang ay waayo may bua fainahum in alamwata moodiyaal korto gabda aflow derin ilaa ma er ilaa ma khair ishar oo badamu hormarsadeen adirsadeen a walala wali hormarsadeen derin sidiyo ka deeren laa tasub lamwaata ay rasuulka sala allahu alay salam nahyi waay an ayten xaaram way nilahay alamwaata moodiyaal an ayten naywali fainahu min alamwaata moodiyaalka kad aflow moodiyaalka deeren ilaa maagya deren kadamuu horumarsadeen wasaluu deeren ilaa maa kadamuu min alcamali min khayrin o sharin eh wal al wali kheyrayo kasbiran deren mise sharti kasbiran deeren falaa faaidata fi sabihim aayawkooda faaidama kusugnaan siwaa taxamuli ismi sabi aaytanta dambishe leed humbaarsidaas maahin yoma deras yo wali kasbaden deren hoo kheera too sharcin kolka adlay dembig yakinagday ay damtiyo dembaawasama walba ilaanay a rawa lbukaariy bukaariy wadeedka wariyay baabunahyi hada kan baabunahyi reebow yan baaba yani liidaay dhib lasku reeb dadka la dhibow lasku reeb qaala allahu tacaala aayadina walbada langaade alla subxaana wataala may ka goray waladina haani yuduuna dhibaayan sifadii o bini dhiban laybeta almuminina muminiinta dhibinjeysadaayan midalka walmuminaati muminaat filaante dhibinjeysadaayan bigayri maktasabo muminiintas i muminaadkas wali kasbaden hersho walyoon kasban kadhibaayaan fakad xagigi dhabahaan hamuudintasoy ixtamalu hum baaradeeno buutaana nabiye hum baaradeen waidman dembiya hum baaradeen cadiim ubinan bayinan adiya hum baaradeen waan cabdillaahi bin camr bni caas radi allahu taala anhuma qaala cabdullahi may goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka goolay almuslim lkamil muslim may lere oo kamile eh, man waay salima almuslimuna muslimiinta badbaaden min lisaani lisaanima manka carabshay kubadbaaden wayadi yadi man manka galantis kubadbaaden walmuhaajir muhaajirna may larey man waay hajara talaka kutabay ma maawal kutabin halahu ilahi reebi anhu ma maaga reebi almuslimu muslim ma may bua man waay salima almuslimuna muslimiinta badbaaden min lisani lisani man manka carabshay kubadbaaden afshay dadan deebane afshay afka dadan ka dhibaan wayadi yadi man manka galantis kubadbaaden galantisna dadan ka dhibaan kaasa muslim kaamila rasulka walmuhaajir muhaajirna may larey muhaajir kaamile horta muhaajir yani sidiya kal maylin kastay lang wadan gaalo kutabay wadan islaambah muhaajir leeraay laakin muhaajirka kaas muhaajir ay laakin muhaajirka oo eedanka may maybua man way hajara taraka huwa manka kutabi mawal kutabi hajara macna taraka waay kutabay mawal kutabi nahalaaw ilahi reebi anhu mamag reebi kutabi mutafakun aley kaasa muhaajir kamile wa waanhu an cabdillahi bin camrin qala cabdillahi may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka golay man axaba lanki jeel an yuzaxzaxa ini lafogaay an yubcada ini lafogaay cani naari naar lakafogaayo jeel wayudakala huwa manka lageliyo aljanata jina lageliy jeel faltatin koytoy mankaas maniyatu geeridiisan koytoy walhaal huwa mankana yuuminu rumayo bilahi ilahi rumeya walyawmi alaakiri maalintii demba aakirana rumeeya walyati hinliseedoy ila naasi daska hinliseedoy aladigi hinliseedoy yuxibu huwa usuba an yu'ta ilayh ila ladi ladi lanakoy jeeli ay yani waa kay saas may lakuriyey xadis cabdلlahi بn cmr بn caas qala mer qala rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasulka men kolay man ofal ofki axaba huwa manka jeel an yuzaxzaha ini lafogaayo an naari naareyshe lakafogaayo jeel e an yubcada ini lafogaayo anha an naari naareyshe fogaayo lanki jeel yani wa kay wayudkala huwa manka lageli jeel wayudkala huwa manka lageliyo aljanata janana lageli lanki jeelo faltati hinkoytoy mankaasoo hinkoosoy maniyatuhu mawtuhu geeridi tinkoytoy hidhimadoy isoo eye sifadan kasuganyi walaal amankana yumin rumaaya bilahi ilahi rumeeya walyawmi maalin rumeeya yomkaas walaakhir maalin dambe ilahay hortisisaajijer usoo rumaysanyi hidhimadoy yani saas waay walyatihin liseedoy ila naasi dadka hin liseedoy maalijaay daabka mil adidka waafado taas waay walyati taasu mana dadka idhibnay mana dadka dhibosho la diidaay walyati liseedoy ila naasi dadka hin liseedoy aladigi liseedoy yuxib huwa manka jeeli an yutaa ini langlaseedo ilahi la man manka langlakooy jeeli usu naftis wali langlakooy sumay maslaxi ogoli inti dhiblinijeysane abligaadilinijeysane galanglinijeysane iyo jeeli usuna dadka saas welayu afkan ay ka dhibney galantan ay ka dhibney waliyati in laseedo ila naasi dadka in laseedoy aladigi in laseedoy yuxibu huwa manka suga jeeli an yutaa ilayhi ilaa mang manka ini langlakooy jeeli wali usu langlakooy jeeli dadka in laseedoy wa rawa muslimun muslim iya xadiidka weriyey wahuwa xadiidka bacdu xadiiin xadis bacdisha xadiid kaasoo dawiilin dheer sabaga xadiid kaasoo sabagan indhagay fi baabi daacati wulaati lumuuri amaryaal yani um, aramyaalka dadki tawaliyaayen daacadeeda hadiyawkooda kudamboyowsho baarsha walen yani anikadhagay xadiidka wahuwa xadiidka bacdu xadiiin xadiis kaasoo dawiilin dheer xadiid kaasoo sabagan indhagay fi baabi daacati wulaati lumuuri umuurta dadki tawaliyaaye maamulaayo daacadiyo raacadaas baabkeeda fishaninkadhag baabunahyi hada kan baabunahyi reebo yan baabey an tabaguli wataqaaduci watadaaburi wa baabunahyi hada kan baabunahyi reebo yan baabey an tabaguli inisdirafow lasku reeb wataqaaduci wa an taqaaduci isgooyow lasku reeb watadaaburi wa an tadaaburi isku duburjeediyow lasku reeb yan baabey wa baabka maylin tarjumaysaday tafaacul mufaacalo mana kan kan indhirafo kan kaas gooyo kan kaas duburjeediyo taasa la diidaay qal lahu taala ilahay may ka kagolo inama inkalmaan almuminuna muminiinta ikwatun walaalyaal waay muminiintu walaalyaalo walaalsha anishayna may bu ini walaalshay in dhibna dhibaata ninshaysun qala lahu taala waqala lahu taala ilahay may kagolay adilatin waay muminiinta soo tilmaamo ilahi subxaana wataala may ka kagolay adilatin ku oo naxriisayan cala lmuminiina muminiinta ndulaysulong naxriisa waay muminiinta macnaha muminiinta kalang naxriisayan acizatin ad adag waayo cala lkafiriina gaalada korshoon ad adag waay qala lahu taala ilahi may ka gooley muxamadun yani rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam muxamadun muxamad rasuul llahi ilahi adeegsay waay sala allahu alayhi wasalam waladina kuwii macahu maca muxamad muxamad macashay haaden oo muminiinta e ashidaa ku ad adag waayo cala lkufaari gaalan aragi kornay gaala korso ka ad adag waayo ruxamaa ku inis naxariisa waayo baynahum bayna almuminiin muminiinta dhadiyo inis naxariisa dadatiyo inis naxariisa muminiin dankan kalang naxariise lakin gaalada odow odowkana gaala besen argaaya وan anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiyu naw may kagolay laa tabakado inaskadadarafteen bacligin bacli kala indarafnay walaa taxasadu inisa hesadeen bacligin bacli kala hesadnay hesadka may bua yani lankan nicmada ilahay si kuzulo fay lahayti adertoa lankan nicmadan kuzulo fay lahayti adina nicmadan hele mise adis iskumid nagatan taas orena taxasad waay kan hesado kan kala hesad inasuhelen walaa in inisasadeen walaa tadaabaru inisku dubur jeediden wa kan yani kankal kujeesado wiji kudadab ay weelnay kana kankal wiji kudadab ay weelnay wa oo salaamta sunagwayan ay weelnay walaa tadaabaru inisku dubur jeediden e yadburu ay wahuwa tadaabur maylere ay yadbura kulu waidin waidkaas alakara kankal ini kudubur jeedi wayucrid anu kujeesado man an weelen waay taas walaa tadaabaru inisku dubur jeediden walaa taqaadacu inisgoyten waay bacdigin bacdi kale ay goyne garaabgooyin nagatan inisgoyten waay wakunuu hada cibaadalahi ya cibaadallah ilahay adoomankiisiyo ikwaana walaalyaal hada walaa yaxilu limuslimin lan muslime halaalman eman binaw an yahjura huwa muslimkaas inay kuhijroodo akaaw akal muslim muslimkaas walaalshay tabo halaalman e kuhijroodo kutabo ngadalne salantalan fawga salaatin siduwalku fooqe siduwalku korey sadaber walka koray kofu ku kutaba kuhijroodo salaamta kureebado halaal magaer rasuulka sala allahu alay wasalam mailinka dheer sadaber waayo bes sadaber hoob ladeer maylambahanya assalaamu calaykum ado bilaawto lambahany hataa dikinka nagna ado beso wadiifada gudusi adorta dembigii kubati dembigii hujraanka hay ku ad hoob yani koka salaam nagdo kusadi baba koo nagnay lankufad badaa koo nagay yes usku salaam bes ad dembigii kubati usi inyaalres walaa ya usi dembika darere walaa yaxil limuslimin muslim halaalman e an yahjura hua muslimkaas in hijroodo aawakal muslim muslim walaalshay ku hijroodo kutaba hadalka kureebado salaamta kureebad halaalman e fawga talatin sid wal kufooge sidbir wal kufoo kukorey ini kutaba halaalman e mutafaqun caleyh tagaadocgaasa la diidahay isgooyowkaas waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay tuftaxu abwaab ljanati janadi lbaabi halsee la fureeye itnin maalinti la fude وayوم الkamiis kamiis maalinti la fure fayukfar wal dhaafe likuli cabdi odoon kasti lan dhaafe cabdigaas oo laa yushrik lawadaajiyan bilahi ala shayan shayin lawadaajiyan odoon kastoo mushrik an hayna dembi shay wal dhaafe wa ila rajulan lan dhaafan ma rajulkaas oo kaanad haatay baynaho bayna rajuli wa bayna akihi aki rajuli rajulki oo ne walaalshay dhahdi o haatay shaxnaa o hesednama haati maahin cadaawo odownama ayal cadaawat wa odownama dhati yaal yin maahin fa yuqaalu maylirey malaaigti walaab tugaasi maylin arey dembigi dhaafowka tugaasi maylin arey andiruu suga haadayni lamadun rajul suga hataa yastalixa ilaa ku heliyaayen wa oo dembi dhaafki leheli fadi dhon helis doradaas yelan dhaafu ayay sugaalilen inti ku heliyaayen ay tuftaxu abwaab ljanati ala furay yawma litiniin maalinteed wa yawma alkhamiis khamiis maalinti ala furay acmaali ala korweele fa yukfaru likuli cabdin odoon kasta oo odon ilahay ewalan dhaafe dembishay sakaairka mishay takaayirta yalan dhaafe cabdigaas oo sifadan wedel cabdigaas oo laa yushrikan lawadaajiyaan bilahi ali shayan lawadaajiyaan mushrikan hayna ilahay keyrtin aabudaan ilahay keyrtin tugan damishay wal dhaafe wa ilaa rajulan rajul maahin rajulkaasoo kaanad haatay bayna bayna rajuli rajulkaasoo i wa bayna akiihi aki rajuli welib walaalshay lacbiraay wa bayna akiihi aki rajuli rajulka walaalshay mangal maane horta in isloolayto maaine walaalshay ahaayen shacnaa haatireed ilaa rajulan ma rajulkaasoo kaanad haatay bayna bayna rajul wa bayna aki aki rajul rajulka walaalkay dati haatay shacnaa cadaawo haatay cadaawo ay lcadaawatu a odownimo dati yaalamahayn fa yuqaalu maylare lilmalaaikati malaaigti dembuda tartiraasi maylangarey andiru suga malaaigay suga ilahi subxaana wataala saasan arewa andiru suga malaaigay haadayni lamadan qof suga hataa yastalixa ilaa kuheliyaayan yani amhilu suga wa akiru akiraw dambishon dhaaften intiya kuheliyaayan lamada andiru suga haadayni lamada kun suga hataa yastalixa ilaa kuheliyaayan yaab hasaasalareledmushamal dhaafaw rawaa muslim muslim ya adii furiyey kolkan wali oo gufraan i dembegi fadi fadi cadaawa daraadi lakin ku dhaafaan ini cadaawadaasoo lisku dhaafo la reebiyo cadaawadaasa la diidaay wa fi riwaayatin lahu limuslim riwaaya muslim sugnaati tucradu lacmaalu acmaalo sasoobon i acmaalahon kulisho wal bandhige fi kuli yawmin wa kamiisin fi kuli yawmin wasnayn iya la bandhike wa tucrad lacmaalu acmaala oo bin aadamka camalki suubi iya la bandhike ilahay la bandhike fi kuli yawmi kamiisin kamiis kasta maalinteeda kas fi kuli yawmi kamiisin kamiis maalinteeda kas wa isnayni fi kuli yawmi isnayn isniin maalinteeda kas iya ilahay la bandhike wa wadakara raawi raawig xadiiska wuriyahay sheegay naxwaho naxwa xadiisi abi hurayra abi hurayra xadiisi oo kale hadis lamid ay sheegay wa baabu tacriimi lxasadi xesednimadii xaarangnimadeed yen baabay wa lisa xesed oo xaarangnimadeed may lakajeede xesed xasad may lakajeede wahuwa xasad may lerey tamani zawali nicmati nicmo zuulowshe la tamaniyo la jeelad wa ay kuzuulasa can saaxibiha saaxib nicma nicmadaa saaxibkeeda kuzuulas la tamani wa sawaaun kanat hiya nicmadiyeeda haataa zuulas laqabahay nicmata diinin haataa diin nicmadiye lay haataa o dunyan nicmata dunyan lay haataaba zuulaw jelatamaniyo qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay am yaxsuduna xisadaayana annaasa dadka hisadaayana calaamaadii korsheya ka hisadaayana aata llahu ilaahay siyay hum annaasa si min fadli fadli lah ilahay fadli shay ilahay fadli shay lankifadaas hisadaydees aan kolkun fadligilinsiina dadka fadliglisiya hisadaayana wali lankan ilahay siya hisadaayana sa ilahay ay hisadnay mana ay hisadnay hisaden wa fihi fi lbaabi wahuwa xisad may leray tamani zawali nicma nicmo zuulow shay la tamaniye xasan dere nicmadon lankan gab can saaxibiha saaxib nicma nicmada saaxib shay kazuulas lankan nicmo ilaahay saaxib eyasi addunyo ilaahay si lanki maala ilaahay si awlaada ilaahay si cilmi ilaahay si jaha ilaahay si wala adi dhonga kazuulan tamaniyaas oo adigisu isku mid nagatan reed misma eh isu kazuulano ad hakin wareegan saasa tamaniyaas esadu sawaan mustaon may kanat hiya nicmadaas duulowsha la tamaniyahay nicmata diinin nicmatu diin lanka din nicmadi lay haata waliliniska nicmooyo nicmatu diin ankafayle oo nicmatu diin lay haata lankan ilahay caalimka welay baari lqur'aanka welay xaafidka welay lang ahlullahi cibaadad ilahay kadadaalaw ka welay daacad ilahay kadadaalaw ka welay nicmadaas aakire lang ishagaysadaw ilahay kaweli duulowsha tamani aw dunyan sawaan kanat nicmatu haata nicmata dunyan addunya nicmadi ilahay maalasi lankan jahasi yani waa kay awlaadasi waxyaalahaas oy addunyada kasaabsan ya la siiyey kalkun suulowshadina tamaniyaas kaasa xisad lare xisadkaas xaram wa qaala lahu tacaala ilahay isoo xisadku sheekoya waay daariyawmeraya am yaxsaduna xisadaayana ya yabwa annaasa dadka xisadaayana calaa maagi korsheya ka xisadaayana aataa siyey hum annaasa dadka allahu tacaala ilahay siyey min fadli fadlilah ilahay fadli sha ilahay fadli shay dadka si ya yoona ka xisadaayana maylan si ya layina aa wafihi fi lbaabi baabka fishay baabu taxrim lxasad nay kusugnaaday xadiu anasin anas hadisay xadiiskaas oo asaabiu hanin dhagi fi lbaabi baaba ninka dhagi baabkaas oo gabla gabla lbaabi baabkan kan hortisaani baabka adila imaamoodni laa tabakalo walaa taxasadu mahaymi ki sugahay antana kooya baabkan taka jarawa waan abi hurayrata radia lahu taala canhu ana nabiya sala lahu alayh wasalam qaala nabiy raw may ka goolay iyaaku maysiinku digey wala xasada xasad yasin kudige may weli fa in alxasada xasad yakul huwa xasadka amay alxasanaati acmaalo sasubunya amay tirtire wa weliba sikan amaw rasuulka nin tilmaamay kama taakul naaru naarta sada amaso alxadaba gornyo yar yar amas oo kale aame wa o gaala nabiy may kagole alcusba iska sada amas iyaakum may sin kudige rasuulka sala allahu alay salam isku jara kan usuge walxasada xasad isku jara iyaakum uxadirukum maysin kudige iyaakum isin alxasada hasad walxasada sin kudige iyaakum maysin kudige walxasada hasadow bacdigin bacdi kale hasado sin kudige may weley rasuulka cilo hasadkanin faylahay may ka tilmaamay rasuulka fa ina alxasada walaan hasadka sin kudigo may bua hasadka yaakulu huwa hasadka tirtire baabiiye alxasanaati wanaagyaalka iyo amay tirtire weliba si siunan fahmaano rasuulka nin kutusaale ninku mithali kamaasidi oo kale tirtire taakulu naaru naartan abas alxababa gurnyo yar yar hada mana gornyo oo jaabajarunta garaj gornyo sida ngaamas oo kale waay himilki i sida naarta ngaamas oo kale ye ngaamay acmaali ebirn biya waay sis gaala nabiyna o ka golay alcushba kama taakulu naaru sida ngaamas alcushba eeska ngaamas hadii yani gabad eeskiyaalo dabla kishida dabkaasoy oran si deersiyaas aradi dhom eeski baabiyaas taas oo kale xasanaadkan tirtira baabiya waay xisadka saasaan uny rawa abu daawud abu daawud e wacdi kuriyey baabnahyi reebo yen baabay an itajasusi isjaasusow lasku reeb sararahow watasamuci dadhugunsadow lasku reeb likalaami man goof kalaam shira dadhugunsadaw yakrahu kahadaw istimaacuhu dhugunsadow shay kahadaw mana baabunahyi reebow yan baabay an itajasusi israrahow lasku reeb tajasus lankan wali sasuubiya weydiido fiiridoba baal an yeele fafatashow kaasoy lasku wata yani watasamuci wa an itasamuci dadhugunsadow baabu nahyi reebo yan baabay an tasamuci dhudhugunsudow lasku reeb likalaami man kof kalaamsheena la dhudhugunsudow yakrahu yani wa kay saas wa yakrahu huwa manka sugee ka adaayo istimaacahu istimaaca man manka la dhugunsudow shay ka adaw yakrahu istimaacahu yani watasamuci dhudhugunsudow baabu nahyi yani tasamuci wa dhudhugunsudow lasku reeb likalaami man kof kalaamshee la dhugunsudow lasku reeb yakrahu huwa manka ka adaw istimaacahu istimaac man manka dhugunsadow shay kaadaw la dhugunsado ka haday adin ladhugunsato ladhugunsadow kaaskureebiyan baabi qaala lahu tacaala ilahay may ka golay walaa tajasaso inisraraten inisraten inis eebtin u weydiinen inisraten wa oo inte wala kusuubiya inte maatan raraten inisraten walaa tajasaso inisraten eebtan baarbaarten wa waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay waladina kuwe aidin le hoos galaayan umana tasamuc i tajasuskib yani mayba tajasus tafacul ficilkan oo tafacul iya kasocday takaluf mana adi iskaka lifaas wala waweydiyaas iskaka lifaas dhugunsado iskaka lifaas kadhega fadi derbiga dhegdigdajaas kadhega fadi dhugunsuga fadi iskaka lifaas mana taaso tasamuc tafacula lere kolkan walaa tajasasu inisraten wa eesin inisraten eesan godgodan wedwadiiden waqala lahu tacaala ilahay may kagolay waladina kuhi yuuduna dhibaaya almuminiina muminiinta medalka dhibaaya walmuminaati muminaat filaanta dhibaaya bikayri maktasab waliyo kasbigan heyrsa kadhibaayo fakad ixtamalu barin butana masabi masabi ama butan ben aburishiy barde waidman dembe mubinan bayinan adiyo barde وan abi hurairata radi lahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam qala rasulka may gole iyaakum may sinkudigey wazana malhuman iya sinkudige wa oo kofki ini walhumalaytan muminiinta iya sinkudige iyaakum may sinkudigey wazana malah may weli rasulka sala lahu alay salam cilo jumle cile wa wala marada sinkudigo may wa faina dana malada akdab lxadisi sheekatanka been badan wa xadis xadis nafsi langlajeed nafsa tida hoos walaalka sheeko sidaas ama lankalasida ama sida hoosas tanka been badan mala waaya rasuulka sala allahu alayh wasalam kolka maladaas lanka muminka dannuu bilmuminiina kayran muminiinta kheerray lang malaya mana walhong ining malaysoy iyaaku maysin kudigey wadana malahuma may welay faina dana malada hon ofkahon walhong malayaas akdab lxadii xadii nafs xadii oho salka sheeko sidaas tanka been badan wa walaa taxasasu inisraten bacdigin bacdi kale ay radne oo inisuu dabgalen wa walaa tajasasu inisjas inisjaajusten walaa tajasasu inisjasusten walaa tanafasu yani ey laa taxasasu yani walaa tajasasu isku macnahaanay ey laa tabxasu nraraadiden ngodgoden can cuyuubi nnaasi dadka eebyaalsho n godgoden walaa tattabicuha an raden eebyaalsho n weydiiden a walaa taxasasu wala yani saas walaa taxasasu inisraten bacdigin bacdi kale ay rarane eebtisa weydiinay walaa tajasasu inisjaasusten oo eebton godgoden inisjaasusten wa walaa tanafasu yani atanafus mayb wa atafaacul waay muxaawalatu takadumi fi shay yani walaa tanafasu yani inta mandheeraysen inta mandheeraysen wa walaa taxaasadu in isasade walaa tabakadu in iska dhirabten walaa tadaabaru in iska dubur jeediden wa yani wakunu hada cibaadalahi atanafus min atanafusi tartan yalkusheen wawa tafaacul ataqabul wa muxaawalatu tadadumi fi shay in saman dheerewna nagbaas walaa tanafasu in iska saman dheerayten oo shaygan adoo gado in lahan besika daraaso tanajashu tihan walaa tanafasu walaa tanajashu walaa tanaafaso yani inaskasaman dheerayte walaa taxaasadu inasaden inasasaden bacligin bacli kale ay hasadnay walaa tabaakalo inas dhadherafteen bacligin bacli kale ay dherafnay wal dherafa un soo bileen walaalka walka dherafa un samaysen a watabaaqulka may kooye marki lankan dherif inas hasaden bacligin bacli kale ay hasadnay walaa tabaakalo inaska dhadherafteen walaa tadabaru inaska dudubur jeedideen kan kale ay kujeesanay wakunu hada cibaadallaahi ya cibaadallahi munaado xudifa minhu arfunidaawa wakunu hada cibaadallah ya cibaadallah ilahay adoomankiisiyo hada ikwaana walaalyaal hada kama sidi amarakum llahu taala ilahay sin amri ay ala subحaana wataala sidi sin amri oo kale yani niska dhirigsan walaalyaalahaadaw ay yani wa kay saas inama lmuminuna ikwatn ilahay kalkan saas hadaw yani kama sidi amarakum llahu ilahay sin amri kama sidi amara huwa ala amraykum isin sin amri walaal hada almuslimu lanka muslimka akulmuslimi muslim walalkey waay diinta walalkeyin mana tawxiidka islahaysadan diinta walalkeyin yani bilcurwati lwasa md mredio nudku hana islahaysadan dacwada diinta islahaysadan tawxiidka islahaysadan walalkey muslime wa laa yadlimu akulmuslimi waay almuslimu akulmuslimi laa yadlimu huwa muslimki mudulmiyaayo hu akaahu walalkey mudulmiyaa ay dulminay nafyi bimacna nahya walaa yakdulu huwa muslimki mahoojiyaayo hu akaa walaalshay mahoojiya ay hoojinaya kadhikan nafyi o bimacnanaya walaa yacqir huwa muslimki maxaqiraayo hu akaahu maxaqira walaalshay miyasaayo maxaqira ay xaqirnaya kadhigan oo ini adalanka koo taqwa badanya cibaadadiis koo badanta ilahay king dhawilan arag doolan bahanyi ma ini ad xaqirto yastame mana yani ilahay dis yani lanki horjarmal oga yani yastame kofkan hooba koo wiinyina intaas horsinaye horta ilahay caabudaayo arag doolan bahanyi taasin ya ilahay caabudaayo ilahay kon kudhawiya lankahakin kudhaw arag lankoob ko yanin inin arag dolan bahanyi ko dembi yariya intaasin iya ilahay adkacaasi asi kan dembishay mardhawla tabargalay dembishay yariya lama sabla yani markaas ini ko arag ma ini ad xaqirto kan adi kutarayserta mano an welan ari rasul walaa yaxqir huwa muslimka maxaqirahu akaahu walaa shay miyasaayo maxaqirahu ataqwa obsada haahunaa meeling ahaati rasuulka sala allahu alay wasalam ataqwa ala obsada yani haahunaa meeling ahaati wayushir nabiy nabag ishaar ilaa sadri sadri nabi nabag hebisya ishaar atagwa hauna atagwa hauna bixasbi mri'in of kaafishay min ashari sharishe ku kaafiyaw sharkalinin baahdaan an yaxqira huwa imri'iga ini xaqiro akaahu akal imrii ofku sige walaalshe ini yasuwaay akaasu almuslima muslime ini xaqiro yasuwaay dembi taasa kafilan waay ofku walaalke muslimke inaad xaqirto yas adi kufad badan adi kauntoysanta erto aq irto yani sugimo male irto yar taasa dembe kifilan alilay mana kul muslimi muslim kuli shay ala muslimi muslimkisal korshay xaraamun xaaramiya damu dam lmuslimi muslimkaas di shayhaadi waird cirlmuslim muslimkaas ay nasab shay duraw shay xaaramaadi wamaalu maalmuslim muslimka maal shay xaaramaadi wa in allaha tacaala ilahay laa yandur huwa ilahay midaymooda ilaa ajsaadikum dhimaystirki waayo yani arbicinawa in allaha ilahay laa yandur huwa ilahay midaymooda ilaa ajsaamikum jismiyaalkin si nadiifin sin winyin sin yarin ilahay madaymooda walaa ilaa suwarikum suuriyaalkin kaa suurade kaa suura daro ilahay madaymooda kaa mido kaa gadon madaymooda walaakin se yanduru ilahay may daymoodey macalu nadrat ilahi may bua alqalbua wayanduru walaakin yanduru y may daymoodey ilaa qulubikum qalbiyaalkin adaymoode qalbigaasoy nadiifka dhigo mana iswiini iyo kibir iyo xesad iyo dhirif iyo walaasbanku saafa yer meelasa ilaahay daymooday walakin yndur ilahay firiye ilaa guloobikum galbiyalkin hafiriye waacmaalikum a ilaa acmaalikum acmaalinga ilahay firiye hadhow tidesinjaaze wa wa fi riwaayatin walaa taxasadu inisasaden bacdigin bacdi kala hesednay walaa tabakadu iniskadhadiriften bacdigin bacdi kala indhirifnay walaa tajasasu inisraten walaa yani inisjasusten walaa inisjasusten walaa tana walaa taxasadu walaa taxasasu inisriraten walaa tanajashu yani iniskaseman dheerayten walaa tanajashu min النجس وhو زiyadة fi sلc bdc lزiyad la lshra bal yktac bh bdalika غayrh غeyrka inika dhagarta adoo khalas beersa zaaidn kualag walaa tanajasho yani ti hodhen walaa tanafaso untartanten saasay yani wa ki saaso tanyan may walaa tanajasho in iska taman dheerayten wakunu hada cibaada laha ya cibaada laha ilahi doomankiisiyo ikwana walaaliyaal haada wa fi riwaayatin laa taqadaco in isku goyten wa bacligin bacli kalay ay hadalka kureebanay yani walaa tadabaru in iskudu dubur jeedideen bacligin bacli kale kadubur jeedinay walaa tabakado in iskadhadirafteen bacligin bacli kale indirafnay walaa taxasadu in isasadeen wakunu hada cibaadalahi ya cibaadalahi ikwaana walaalyaal hado wa fi riwaayatin walaa tahaajaru in isku hijrooten hadalkan iskureebten salaamtan iskureebten in isku tabten yani walaa yabic bacdukum bacligin ay baacinay alaa bayci baclin bacli kal baaci korshe ay baacinay dhiba nagdaas walaalka dhibto nagdaas oo shaygan oo lamadan qofka heliyeen shal beecsadeenoo heliyeenoo beesadi lay dhimanta adigi inkoyto reed yani kaas walaad kugadi neefko kufayl anika siiyey intaasa koosiyay shay rakiis taasertu mana baayac baayac dhibona galaas mushtar mushtar dhibon galaaslay mana walaa yabic bacdukum bacdigin ay baacinay alaa bayci bacdin bacdi kal beecshay koshi ay baacinay oo baayac baayac dhibo mushtar mushtar dhibo mufasaraadkaas misaali jirnay rawaa muslim muslim iya waadid weriyey bikuli haulaai riwaayaati riwaayaatka hangay kuli shay iya warawa lbukhaariy imam lbuaarina wuriy aktaraha aktara riwaayat riwaayaatkan sudan badan yinga wuri wa waan mucaawiyata radi lahu taala anhu gaala mucaawiya may kagolay samictu rasuul alahi dheegi sala lahu alayhi wasalam yagul rasuulka haalkagoolaya dheegi inaka ado in itabacta hadii ad rarato tajasus yal isku reebaay hadii ad dadabgalo waweydi cawraati lmuslimiina muslimiinta cawriyaalsho ad dadabgalo rarat afsadta fisaadiyaasi hum muslimiinta dhonga fisaadiyaas waay o kista may sigaas an tufsidani fasaadidohum almuslimiina muslimiinta dhan fasaadi may wala lang cawra ang lahayne eebang lahayne ebusalime ambiyada ilahay maahin dadka kulli kuli mana lamba ebley lahaada kol macsuuma e lanki macsuuma ilahay dhoorey ambiyada ilahay oo kale ma anta kale yani waa kay kaaso kalkun kofku meelo kufaylay meelona kuhunyi meelo kufayle kufilsadaasas bes maayo meelo kuhunya fiiriyay lan kasteeb hoob humaad besu kanga kudabgaley inigoo kuhumaadi besu oo beerta lan kuli fasaadyaasatulog mana se rasul sala la ala didaae yani dinig wanaagilay fiiridolba inaka ad in itabacta hadii ad rarato cawraat lmuslimiina muslimiinta cawriyaalsho ad raras lama meeli cawri lay koy fiidi waydi ad ert lang cawron lahayn male aftata fasaadyaas hum muslimiinta dhonga fasaadyaas o kita may sigaas an tuftida anta inaad fasaadid hum muslimiinta dhon fasaadi lanfayle mal arag erto dakulan fasaadiyo sigaas seed ang raratoy mana muslimiinta cawradi ang raratoy asdur wali ore ad aragda surto ba man satara ayba muslimin xadidka ay satr lah xadidun hada xadidun way صaحiح صaحi rawaamay wuriyey xadidka abu daud bisnaadingaas wuri sanadkaaso صaحi an ibni mascudin radi alahu taala anhu anahu ana ibna mascud utiya birajulin alinsheeni faqiila lah libni mascud maylan ala hada rajulkan kan fulann hebl takburu may tifigahayta lixya tuhu gerte tifigah amran ala tifigahayta la waa kuwa heblo amridiis isdhami gershatatisal fakal cabdillaahi bn masud mer inaa una muslimiinten dad nuhina wal noo reebi can itajasusi jaasusaw wal dabgalow guriga taaran garaaco tajasuskaas wal noo reebi walaakinse in yadhar lanaa un hadii hani muuqdo un aragni shayun shay humaate munkare macsiya aragni naakud gobdaana bibishay ar mana laakin kutu dabgalow i malnaama reebi wal noo reebi mana inaka yani waa kaysaas waay xadiun xasanun xadiun hada xadiun xadiiskaaso xasanun saxiixu wa an ibni cabaasin radi allahu taala canhu anahu ana bna cabaas utiya huwa ibna cabaasa birajulin rajul linshaani wabta amiru sahay koley ya rajulka gofkulaagobada linshaani faqiila lah libni mascuud ibni mascuud afadey an ibni mascuud radi allahu taala canhu cabdillahi bin mascuud utiya birajulin rajulko linshaani utiya huwa cabdillahi bin mascuud birajulin linshaani faqiila lah libni mascuud maylingaray hada rajulkum fulanun hibil e takburu may tifigahte lixyatuho lixyatu hada kan gershe iya tifigahayt kamran min kamrin kamri latifigahayt gershey kamri latifigahayt waa ko hal dhaway manaa xadushaarib xadusharbilkumri afartonki jaladisiyatonlilidirsiyo hal garaacoy e kalkun yani tifigowkile hadil aragahay ini dhame ini krogsantay mal og mal yani saaso hadis kale hay idra bishuba yani idra lxududa bishubahat xuduuda manaa shubuka garya walibala reebo kor xuduudas hal reebo ay lari manaa qala faqala cabdالlahi بn mascud calimki mere ina un macshar almuslimiina akasisey muslimiinta dhong akasisey kulunkood dadnuhina un wal noo reebi can itajasusi raraho dadka igu weydiino ahlulmacsid meelka jira igu weydiino rarana wal noo reebi wa horta humaatadaasi macsidaas mankarka la reebo lan baani oo galangla galanglaka reebo la reeb laakin raraho kaasa la diiday mana walakin iyadhar hadi daahiro lana un shay shay ning muuqod shay macsiya binaan hadii ka aragno ning muqod maha nakud gobdaana b bishay gobdaan shaygaas markaasa gobdaana cabdillah ibn masud xadian ada xadian waay xasan darjigiisasameysaay sawama yura xadiska abu daud bisnaadinga wuri sanadkaaso ala shardi bukaari bukaari shardi shay korshihaadi muslimin ala shardi muslim muslim shardi shihaad oo shard lbukaari shard muslim bukaari shardi goone i muslim shardi goone malemaylilijeede rijaali bukaari ili rijaali muslim iyo xadiska lisanad sanadkasoodaaya iyo wuriyago mana baabunahyi hadakan baabunahyi reebo iyo embaabey an suu dhani malahumang laskureeb bilmuslimiina muslimiinta malahung lang malayo laskureebiyan baabay min gayri daruratin dhibaata la-aan lankaday ahlutuhum oo beya meelohumaatadi wareegayo saasay taaso laakin lankan walba adan karagahayn isku nadiifeya dadki lijaro muslimiinta salaadi lijaro cibaada latukadaayo humaatatan sii la ladiiday mana ama hadii lanka usuube daruuro bajarto usuuba binaanki meelo lay warwareego halufasigi lay la wareego goolishika baabunahyi reebo yan baabay an suu dani malahon heshe lasku ay malada langumaaye bilmuslimiin ana malahon langumalayo lasku reeb yan min غayri daruratin dhibaata lan qaal lahu taala ilahi may kagolay ya ayuha aladina aamanu ijtanibu kufogaada ku dheerada kasiiran walbadon oo min adani male e walbadon oo male e ku dheeradeer ilahi may weley ina bacla dani malada bacdisha ismun dembua naftiya ba dembe kukoye dembe yani ina bacla dani malada bacdigeed ismun dembua ser alla subana wataala isku jaro kalku malada badan muminiinta walang nin balaysa وan abi hurairaa radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qala rasulka may golay adiki odhayla iyaaku maysin kudigay wadana malahuma ofka muslimka ayni malahon malay may walay fa ina dana malahumanta akdab lxadii xadii nafs tanka been badan mana nafta walkinkishe nafta walbada kinsheekoya wali badano kinsheekoyta tanka been badan mayba maladon ofka ofka muslimka malahon malays fa ina dana maladon akdab lxadii sheeka tanka been badan waay mutafaqun aleyh xadidki o dhali baabu tacriimi ictigaari lmuslimiina muslimiinta xagirowsho yasowsho xaarangnimadeedi ambaabay wa oo adigin lawin inisargaas dadki kale adhakoheribn yani yasaas xaarangnimadii mana may wala yani miisanka ilahay agdisayaal yani ilahya dadki shal miisame kifaylan ilahya kaste kalka yani waa kisaaso baabu taxgiri tacriimi ictigaari lmuslimiin muslimiinta yasowkood xagirowkood xaarangnimadeedi ambaabay qaala lahu tacaala baabu nahyi baabu kitaab lmanhiya kijan wala reebi lel qaala lahu tacaala ilahay may kagole ya ayuha aladina aamanu hay kuwi one imaanla kuheliyo laa yaskar qawmon qoom ay jees jeesnay min qawmin qoom kal ay ka jees jeesnay wa oo yani ay jees jeesnay unisin fal badan isin walmihidin ay jees jeesnay may weli alla subxaana watacaala meeray casaa an yakunu qoomkaas ini haadan iyo mudanyin khayran kuu khayr badan haadan minhu min alqoomi qoomka kal ini ku khayr badan mudanyin wa han dadka jees jeesahayanba laku keyr badan oo dhii korteer alla subحaana wataala walaa nisa walaa yaskar nisa bilanyan ay jeesjeesnay min nisaa bilanyan bilan kal ay ka jeesjeesnay casaamay muduna an yakuna bilaanto oo hadii yani jeesjeesahayan ini haadan haana ka jeesjeesahay kayran ku keyr badan haadan minhuna min anisa bilaanto kale daska jeesjeesahay ini ku keyr badana dhii korteer ilahay walaa talmizu undurten anfusakum nafiyaalkin undurten walaa talmizu n eeboyten a anfusakum nafyaalkin eeboyten walaa tanabaso ini laa talmizu ey laa yadcun bacdukum baclan bacdigin bacdi kale ay durnay a lamasduro walaa talmizu indurten bacla anfusakum nafyaalkin undurten nafyaalkin undurten ini samaten bacdi kale ay durnay anfusakum alacbiri mana nafyaalkin manaha nafto walaalka naftatida lamid e kalku nafyaalkin dadka kalka jartoob ada naftaw mana nafta kalkun walka sheega sheegzay mana ilahay may cabiray dadki kal nufusiyo naftita isku jinka waali anfusakum nafiyaalkin ari muminiinta isku naftoolay kajasadin waaxid oo kale hadidka dhaayo isku naftoolay kalkun naftin eeboyten walaa talmizu n eeboyten anfusakum nafiyaalkin eeboyten ey laa yacan bacdukum bacdan bacdigin bacdi kale ay durnay ay eeboyna e hamday walaa tanaabazo in isku weerten bilalqaabi laqabiyaalo in isku weerten wa laa yadcuu bacdkum bacdigin ayn weerney baclan bacdkel bilaqabi suu naanees oo hun aynka weerney wa mama yani laab yani wa kay taas koofur oo hun aynka weerney koofur in isku wa waktigii o yani aayadan hadigaasi muslimiinta owalsho ya yani may lahaayna dadka muslimiin waktigaas inti oo islaamkan koyn may lahaayna yani lankasaba intaakay koofur oo hun iya lahay kalkun lanka makuwargado koofurto lanka weerewle dheege usun lanki koofurti ka ade anka weerereed mana lankina dhibsade kalkun yani waa kay taas dhibtan alareed isweertantayede laqab lang isku dhaafa sar ilahay maga besele magaga fayle mana walaa tanabaso in isku weerten bilalqaabi laqabyaal in isku weerten bisa lism wer ilahay isin iyo baas leh alfusuuqu huwa alfusuuqu faasiqnimo oo daacad ilahay lakuba iyo baas leh oo faasiqta lkanagade lankan walaalka yani wa kay koofurskahada wadan kuwer taasu mana aysan fasik fasik eh bacd alimaani wa imaanka bacdishe marki muminiin la nagadi haddana laqabli laskuweer fasiknimo aha isingna fasiknimadaasaan hun wa bisalismoisan ya baas lahaadi alfasugu fasiknima baas leh bacd alimaani iman bacdi jahalti waman lam yatub lanki nagan fa ulaaika kuwaas oo nagadwaayano weli isinki hun in iskuweereen is eeboyaayaan hum kuwaas bes aye azalimuna aalim anasa aalim eri alla subana wataala waman lam yatub lankin tooba sheeg oo nagane o hamashadi inku nagane laqabtilin iskuwera koofartilin iskuwera inkuherne oo maatadila kadhax jiro ilaahiyan ing nagana fa ulaaika ulaaika ta jamcga mantaasa macnaasha jamc eh fa ulaaika bictibaari lmacnaaw manta macnaasha lafdisha horta mufradu laakin macnaasha jamce fa ulaaika kuwaas hum bes kuwaas bes aye azaalimuun yani jumlada may larey hadii lamada meeloodo daraf lamada darafoodo macrifo lakuweel cumuma faaidoyas hanas bas layba daalimin aw mana wal kale daalima majar hanas layba daalimin aw cumum fa ulaaika weliba wal si adka jumlada ismi lakuweeli lamiru fasli lakgeli hadana lamad meeloo macrifo lakuweeli jumla eeda anadka elo subxaana watacaala fa ulaaika kuwaas bes layba hum kuwaas bes aye azaalimuna ewa waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay waylun yani waada naare ya likuli humazatin koohan badan kasta n sugnaati lumazatin dacniyo badan kasta lamba dad dacniya walaa talmisuti a dadda dacniyaayo dadka duraw oo dadka hamadawa waadanaar n sugnaadeer ilahay waylun cadaab ya likuli humazatin ham badana kasta n sugnaati lumazatin dacna duraw badana kasta n sugnaati wa waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay bixasbi imriin qof kaafishay min ashari shar ku kaafiyaw oo sharkalinin baadaan an yaxqira huwa imrigaas iniya soo xaqir wa akaahu akal imri kofku walaalshay akaaso almuslima muslima ini xaqir wa xadiski odayla rawaa muslima muslim ya adis wariyey yaso kaasala diiday wakad sabaq alxadisu xadiidkan indhagi qariiban mildhow biduli mac duli duli xadis xadiska dhirishalgab وan iبni mascudin radi alahu taala anhu an النabiy sala الlahu alayه wasalam qala النabiy naw may ka golay laa yadkul ljanata jina magalaw mang magalaw kana haday fi galbi galbi ma manka galbishay haadi misqaalu daratin wasnu daratin dhuuracasado miisan shay galbishay haadi oo min kibrin kibir eh faqaala rajulun rajulka oo may kagolay ina arajula kofka yuxibu warajulka may jeeliya an yakuna tawbu tawb rajul ini haad xasanan haas wanaclu naclu rajuli rajulka koftis ini haas xasanatanti wanaagsan haas kasa jeeliya sade lanka dhalshay nadiifaado kubo lahaadano saasa jeeliya tan yeedeen kibir miyaw faqala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahay rasul jamay ka golay in allaha jamil yuxib ljamaala in allaha ilahay jamilun ali jamil yuxib huwa ilahay may jeliy aljamaala jeli qurux iya jeli tan hada la diida ta re yani kibirka la diida may rasulka tilmaamay tan yeele kibir maer larko la tuubsado lis qurxi kibir ma faylata lis qurxi ilahay jeli wa ilahay hortisa surmay larka nadiifka dhika is qurxeed ilahay jeli wa alkibru kibir may buwa badr lxaqi sanidid aq la reeb wakamd naasi dadkana la xaqir baabu tacqir naas ajar meelu meel baabka waafago xagana la diido wali xaqe ki waajibada diid iskibrido diid haddana dadkan xaqirto dadka dhon adi walidda aragdo adlay dadka dhon sare arag taasa kibir leereer laa yadkul janata jina magalaw man magalaw kana haaday fi galbi galbi man manka galbi shay haadi misaal misqaalu daratin wasnu daratin dhuurcasado suuruta inka yar misansh lanki galbishay ka jar oo min kibrin e eh, dina magalaay rasuulka sala allahu alay salam faqaala rajulun rajulka dooday meera ina rajula qof yuxibu huwa rajul may jeeliya an yakuna sawbu sawb rajul rajulka dharshay ini haadiya jeeliya xasananki wanaagsanaa wa naclu huwa an yakuna naclu naclu rajul rajulka kobtis ini haato xasanatan ti wanaagsan haato jeeliya kwaram faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay may ka in allaha tacaala ilaahey jamil ilahay suba gurxsanya wanaagsanyi a ahay wanaagantili dooniya ilahay wanaagsanyi jamil i yuxib huwa ilahay may jeeliya aljamala wanaagsanaan isgurxiyo ya ilahay jeeli a laakin alkibru kibirka la diida xaaramte maybua badrulxaqi xagga la reeb ay dafcuhu dafcu lxaqi a la diido la reeb xagi ki waajib eda diid wakamdu naasi waxtigaarum ixtigaaru naasi dadkana la xagilo la yeeso taasa kibir la eraari awa muslim muslim aadeed gori وamacnaa badr lxaqi macnaahu may bua dafcuhu dafc lxaqi xaga la reebo wakamduhum kamdu naasi dadka la xagir macnahood may bua ixtigaaruhum ixtigaaru naas dadka la xagir wa wakad sabaga bayaan bayaan lxadis xadiska cadeeyo shayan indhagi awlaxa haal ayki cadaan badan min hada lxadisi xadiska usoo kocadiyan indhagay fi baab lkibri inkanagoy baab lkibri yan inka dhagi wa وan jundub bin cabdالlahi radi alahu taala anhu qala jundub may gole gala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may gole gala rajul rajulka may kagolay walahi akadhaarade laa yakfir lahu ilahay man dhaafayo lifulanin hebel sada walang hadlaya ilahay man dhaafaw seel dhaarabiko jasmi kalku gufraanka dhaafo kin ilahay iskule lankifadaw si dhaafe lankan dembi kasti dambibinga samayshireed ma ilahay isu dhaafo kor ada kalku ini akadhaarato hebelo walahi akadhaarade ilahay man dhaafa lanko eli faqal lahu caza wajal ilahay may kagolay man ha aladi kankew man ha ladi kankeeba yataala dhaaradahay alaya korkay ka dhaaradahay alla afir anan dhaafan lifulan hebel anin dhaafan ayukan korkay ka dhaaradahay ini anan kad kafartu dhaafi lah lifulan waaxbadtu camalaka camalki ada anong iskuwinayaasay xagiraasay ani ku camal fayle kan ilahay man dhaafooda lahaydin buriyaar ilahay mana kalku intaas mayl isku reebahay dadka xagirowsho mana danka xagirtoo la diide can jundub bin cabdillaahi radi allahu taala an qaala jundub may gori qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulka may gori gaala rajulun rajulka hada kormeerere wallahi kadhaarday laa yakfir llahu ilahi man dhaafaw lifulan ibel man dhaafaw ibel oo suba umaati macsiin sameeya ilahay dambishay man dhaafaw kam saari manaa mal jasmi kor gofku manaa iblow reer jinaado iblow reer naarado jasma malera kor manaa ilaa wal ilaahey rasuul shay nin sheegi oo oh, yani nin sheegay nin cadday ha iblow reer jinaado abubakar fi ljana rasuulka cadday sala lahu alay slam cumaru fi ljana cabdul yani waa kay saas oo kale hahe yani saaso cثman fi ljana caliy fi ljana sacd fi ljana walisaasderi ha walan gera kor jasma laakin walkale hiblowna jini gale hiblowna naara gale maler kormana ile wali onayaw naning cadeeye oo diintub nin sheeg biha markaas qala rajul rajulka may ka golay walahi akdhaarday laa yakfir llahu ala man dhaafa lifulanin hibil man dhaafa faqala lahu caza wajala ilahay may ka golay xadiisulqudsi wa man ha ladi kew kan man da kan ay aladi kaas o yata'allaa yaxlifu calaya korkay dhaaradaw yata'allaa e yaxlifu dhaaradaw calaya korkay weliba dhaarta ka xeel dheerada waay mana taalig may wa dhaar o wilib dhaar o eedan heel dheera man ha ladi ha ladi tasugobayla man ha ladi ayu man ha ayu aladi ayu yata'allaa huwa ladiga dhaaradaw calaya korkay ka dhaarada dhaartana ka xeel dheeradaw kew allaa akfira anaanan dhaafanay lifulaan hebel dhaafan lan ka dhaarta korkay ka dhaardahay ka xeel dheerdahay kewkaas yaabwa suaal maca tacajub ilahay mer alla subxaana wataala may ka goolay ini an kad kafartu dhaafi lahu lifulanin ibilkin dhaafi ibilki isugahay ad hadda korkay ka dhaarati an dhaafi al ilahay wa axbadtu waana buriyay camalaka adin camalka buri oo lankin hadda may dhibaato lanka deerti camal sheli ka buriyahay ixtigaar wa xaqiri lankaasa xaqiri mana xaqilawka daraadiya usun usbiknagiri mana oo xaqil shay may deertiye weliba in ilaahay uska dhaarado walahi ilaw ilahay man dhaafo kolka agirkaas deersi malkeena odong tusun odong wa bes wali toosi korta toosi may di korteeda kaatimada hamwaato kan maa kaatimada sayla weli lankuwargabna kolka yani murug nafta murugooto baanima dad agiro ma hawa muslima muslim ya wacdiis wariyey ilan khaatimada walin damboya moshidi baabunahyi hada kan baabunahyi reebo yan baabay can idhaari shata shamatati farax muujiyaw shay filmuslim lang muslim e farax lang muujiyaw lisku reeb yan isay lahaytilingarane faranining mujiyan baabnahayi reeboyen baabey can idhaari shamatati farax muujiyaw shay lisku reebiyan baabey bilmuslimi lang muslime farax lang muujiyaw lisku reebiyan baabey may welay qaal allahu tacaala ilahay may ka golay inama inkalmaane almuminuuna muminiinta meelba kakooyan ikwatun walaalyaal waaya ilahay kon kofkun walaalkaw ooba dhibaato kadhiid ma farax muujiyaas lumurgooto lan baahany waqaala allahu tacaala oo kusab riido lumurgooto baahany وaqal lahu taala ilahy may kagoolay in aladina kuwi yuxibuna jel an tashiica ini faafto alfaaxishatu ti fool humayti fi ladina kuwi dhadiyo kafaafto amanu alinabr humaaye hanjel oo muminiintas qayb ini humaato kafaafto yani hantiyo binaanka meedkasa deerto hanjel hanasa yani lahum mayleyina ila ilahay balangaadleyina oo mutaysadeen cadaabunga mutaysadeen cadaabkaasoo alimon lahawsiyaw fi dunya addunya dhadi cadaab lain wa fi laakirati cadaab lain inama yani wa kaina ladina kuwi yuxibuna jeel an tashiica ini faafto alfaaxishatu tifolma zanadi zanadi i wali lamid ini faafta jeel fi ladina ladinki dhadi kafaafta jeel amanu rumaayeen lahum ladin kasa le cadaabunga layin cadaab kaso alimun mulimun laawsiyaw fi dunya addunya ka layin hadulgadif oo kale hoblan zanilo esa reertalang musume oo markhaatan ininghayn adisiyatun jeeladalkafode cadaabun alimun fi dunya taas wafi aakirati cadaaba kalen aakirn cadaab kalen damboy kolka muminiinta sibo shardiidahay mana waan wasilat ibn asgar radi lahu taala anhu qaala wasila may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay laa tudhir anta ad ining muujidoy ashamatata farax liakiika walaalka ining muujidoy walaalka farax ining muujidoy ay laa tafrax calaa musiibatihi walaalka masiibad ka dhiiri anka faraxdoy ay oo reed fa yarxama naxariiso mslim yani wa kay akaaka allahu taala anaxariis wayabtaliya huwa ala jarabo imtixaano kan reedalka imtixaanreed muwelayo ay mana oo lamadin odoongayo kan masiibadka diidina cabdun min cabdillaahi tacaala oo kan fiyawna cabdun min cabdillaahi lamidin ba imtixaan aka jartan kan jiringna usun imtixaan minyi masiibadka diidi ilahay ini insabraayo xukunka ilahay kadarshay indulka hadaayo sabraayo madoon iniya is ogo sabraw yala fiiriye adin mayla kafiriya ini ilahay nicmadan kasi in shukriyaas lamadib imtixaanka jirta mana kalku ini kaas muujido oo kafaylahay si magoorto kadaairto dee labidaay mana laa tudhir antan muujido isamaatata farax farax muujidoy ala yani liakiika walaalka farax inay muujidoy oo kifaylahay si masiibadan iyo yani awlaad waliyara maa maca kiyasi iyo saas oo kale ngarto inay muujidoy farax inay muujidoy lay mana farax inay muujidoy oo lahadalo foolbalankiba kifayla tumaatad e misme galbada kulijeltini umaatadan kadid kafaylahaysa adeer weloylima masning muujidoy may we oo fa yarxam allahu red adi adiib ilahay adin unsamantin lamad ilahay adis unsamantin kolka dhibki oo hoodhay ad kakafaraxaasi lanka ilaahay caafiyo naxariiso adina ki wareegdi red saasa inagalelima fa yarxam llahu ilahay red naxariis hu akaaka walaalka naxariis oo bilaahidi imtixaanka ilahay kubi wayabtaliyahu ala jarabo reeska ad inka jarab inka an ilahi wa loilay mana rawa tirmidi tirmidi xadis kuli qala tirmidi mari xadisun hada xadisun xasanu wa fi lbaabi baabi nahyi can idhaari shamatati bilmuslim baabka fi shay may kasugnaaday xadis abi hurayr abi hurayr xadis xadiskaas asaafigu anin dhagay fi baabi tajasusi isjasusoki baashi aninka dhagi yani kul lmuslim xadiska ira kul lmuslimi ala lmuslimi xaraamun damuhu wacirduhu yani kada iray wamaluhu iray xadiskaas aka jarwa alxadis xadiska dhamaystir xadiskasoy horanwed markaaso helaasiri baab mel ku afgo baabu tacriimi dacni duraw xaarangnimadeed yan baabay fi lansaabi nasablu duraw xaarangnimadeed ansaabtaas oo sugnaatay fi daahiri sharci sharciga daahirsa ka sugnaatay oo unogn asilon sugay hibilow hibilow lilay ado durta xaarangnimadeed yan baabay baabu tacriimi dacni duraw xaarangnimadeed yan baabay fi lansaabi nasabyaalalo duraw an saabtaas oo athaabitati sugnaatay fi daahiri sharci sharciga daahirjay ka sugnaatay qaala lahu tacaala ilahay may ka gol waladina kuwi aayada lehgaa markaas sheene aayada anta kayna kufaa'idaysade muminiin dhibshay dhan unta lehgala aayadana dhagala waladina yu'duna almu'miniina walmu'minaati bigayri maktasabu fakad ixtamaluu buhtana wa isma mubina ha yani aayadaas dhamaystir an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka gole isnatani lama isnatenkaas oo fi naasi dadka dhaxdiyo haadeen huma isnatenka bihim binaasi dadka gobadiyo kufrun gaalnima kaasi wa atbacnu duraw fi nasab ladur waniyaaxatu gayliyow amaanow cala lmayit mid korshilka gayliyo la amaano lamadaas oy yani gaalnimo oo kale iyin waay dadka dhaxdiyo gaalnimo oo kale ka iyin waay qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulki may ka goole itnaani lama lamwalhaan lama khasla fi naasi dadka dhadiyo itnaten kaso fi naasi dadka dhatiyo haadeen huma itnaten kasoy bihim binaasi dadka gobadooda kufron gaalnimo kaati kufron kal kufri gaalnimo oo kale kaati wa oo dambisha eedan winyi gaalnimo oo kale dambisha lamid may lamad walaa qadacnu duraw fi nasab ladur nasab oo daahiro sharci sugnaaday hibilow hibilow gofkan ilay ad walka sheegdo lankan abshe madhalna kadaa waay sada sida sida walaaserto shisheeg gaalnimo oo kale lamid atuwa salamaad waniyaaxatu amaanow cala lmayiti mid korshay la amaanow oo midka dhimid mahi walisahalisheeg jabala wa kada lanki sidahayo lanki kadahayo walaagasoyligugurawyen jahilnima lakusheeni gaalada saasamay jiran gaalnima lamidtu mana walaskureeba nahaye oo galid wa libayani eh, lizajri wataklidi mana gaalnima lakasheegi anaan iyonayo yani anaan ndoro la adkeeyahay an welangalilay walayo nasan ndurte mid amaanten an kagailidan korshay may wali gaalnimo oo kale dhawin salilay manaa lizajri wataklidi malaswananadahay baabunahyi ada kan baabunahyi reebo yan baabey can ilgashi khiyaana lasku reeb walkhidaaci dhagar lasku reeb yan baabey baabunahyi reebo can ilgashi khiyaana walkhidaaci dhagar lasku reeb yan qala allahu taala waladina kuyuduna dhibaaya almuminiina muminiinta madalka walmuminaat muminaat bilaanta dhibaayan bigayri maktasabo waliyo kasbadan laaan dhibaayan waliyo kasbadan laaan dhibaayan bigayri maktasabo waliyo kasbadan geerta ka dhibaayan yo walban kasbana dhiban kasbana dhibaayo fakad ixtamaluhum baariden mudinta soyaanasa butaanan masabit iwa isman dembo mubinan bayinan acdiyahum baariden waan abi hurairata radi allahu taala anu ana rasuul lahi sala allahu alay slam qaal rasuulka may ka golay man xamala lankihum baaro calayna unu korkaana muslimiinta macshar almuslimiina hasisay una korkaana asilaaha hubanhuba falaysa huwa man kaaso mina una munomidaan falaysa fi dariigina wa fi hadina hanuunkani dariigan makason waman gasha lanki dhagaron na una falaysa wa mankaaso mina unamno baclahaana man xamala lankihumbaaro calayna korkaan hana weeraro asilaaxa banihumbaaro hana weerar falaysa wa mankaaso mina unamno mid haana eri rasul sala allahu alayh wasalam waman gasha lanki dhagarona ono na dhagaroon baalgashi baabka milku afan oo na dhagarona khiyaan falaysa huwa man kaaso mina mid haana gashada meelka koyn hadisunaulse waa kon wafi riwaayatin law limuslim rawahu muslim wa wafi riwaayatin law limuslim ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam mara rasuulka mari calaa subratin dacaamin dacaam goroorsheeye mari calaa subrati dacaamin calaa kuumati dacaamin goroorka oo dacaameye kor mari rasulka mara mari calaa subrati dacaamin dacaam goobtis korshee mari faadkala nabiy nabo geli yadahu kafahu rasuulka kabsheeya geliyay fiha fi subrati goroorki yagalanta geli rasuulka agilahay sala lahu alayه wasalam bulshada dhahgalaay suuga dhahmaraayo wala fiiriyaay kolka yani suugya dhahmari gabal goroortuus iyo dacaame iyo galanti soosan geli fanaalat asaabichu asaabic nabi nabag farnyaashay may deerena balalan guyan ya deeren hoosiya guyan asaabadi faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka warsaday meeray ma hada lbalalu guyankan kan imi ya saaxiba dacaam dacaamka saaxibkiisiyo lanka dacaamkan gadahayo guyankan an haitaabadi meyo qaala saaxibu dacaami dacaamki raashinka ki gadahay meeray asaabat ma asiibtay hu adacaama asamaau almadaru rooba asiibi agaahi rooba dhaway korku dhawi biyoogin hoosaan galan roobaa siibtiy ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi roobaa siibiy qaala nabiy naumay kagorayre hoob saasete e falaa jacalta weelid hu almadlula kanguuyon fawga dacaami dacamka korshay weelid kanguuyon hoos yar may dadkankiyaanta kuraskumar sidid lankifadaw sididkagaad adi fadaw isku dhaafo afalaa jacalta weelid hu almablula kan laguy fawga dacaami dacamka korshay weelid xataa yara naasu dadka aragena red hu almablula kanguin aragena red yo firiyanlagareena dagalaykanagne may sudan weli markaasa rasulka ma salallahu alay salam man gasha lan ala lanki dhagar naauna na dhagar falaysa mina wadi mana lang ala lankino na na dhagar una manoomide hay ganacsigid hadis khiyaano meel badan hagalaasa masalan caanadi wanti nafsiya waa yani iyo dare dare doolmaal waliley mana doolmaal wa yani mayse kalku walang may may may may may maysalile unta may wantaha odoolu aha yalilay mana odool maal ba lelay aanirayt kasaay mana haya salidi macsaradiisa la macsarilko gadelay mana odoy lakakase walakarafiye walakarafiye bes waa kay macsarilko gadelilay khiyaana jirgaanko iyo nayo jirgaanko nasiye macsarel iska dare mana hafiif maysadan fudud eeda lanshidan kada waa yalilay mana yani masa wak dhaisagi oo kal salid oday bulibuli lakadare walbadan mana dhaisagi oo kal may lakadare jifi lakadare walbadan ajarna suga daraw mana kalka yani saasu man ashana falaysa min alana man asha lanki khiyaano naaunana khiyaan falaysa huwa man kaaso mina unumnoobaclaane rasulka unumnoomide wa anhu an abi hurayrata anhu an abi hurayra ana rasuul lahi sala lahu ala slam qala rasulka may gore laa tanaajasho iniskataman dheeraysan wa faluski waa inisfalusen oo shaygan kan adoo gado in lahayn beesaka daraas ani an roog ani an roog kalkuwelasore adhowti kubaas gadoynan gab dadkala dagarlesa mana nwelen wayn salaajusen mutafakun aleyh gashadaasi khiyaanadaasa la diiday waan ibni cumar radialahu taala anhum ana nabiya sala allahu alayhi wasalam naa huwa rasuulka reebi yani najishi simindheerayow ya reebi najish tanajashkila simindheerayow ya reebi oo shay adgado in lahayn siminkisaalkuweel reebi mutafakun aleyh wanu an ibni cumar gaal ibni cumar may ka goray dakara rajulon oo lankana mayba salaado suugagale oo walgadoy magab suugagale salaada gale walba meeli roog dhon intaas koog gade lay kan hankook gaday hankook gaday walaaki dhon gaala kuwede lanki kolkan walka goday adka galoob waaba yobala beecireyin lankan han inderi bala lankan walgadoy magabneed suuglaysasaagisale ashuuk yani dadka dhagarfadaay kolka najisigaas rasulka reebiyo waan an ibni cumar gaala ibni cumar may ka golay dakara rajulon rajulka iya sheegay lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam anahu ana rajula biyukda la dhagaraw fi lbuyuuci beeciyaaladasio lka dhagara sheegay lanka walaa aqlishay naagisa wahay kolkan suuga gale walaan walilin sheeg isku dhiibelis wal gorgorton iwal kalima kasaw gorgorton kana tala kubilaawa meelin saray walaago sodon i meelo laylgadaay boqol kun lakin kubilaaway mana kol moobna isku gorgorin yani walka dhagre fatar kolkun lanko oo saasay wahaya nun dhagrin kasaana beecan kasaan anahu dakala dakara rajulun ali rasul ilah in sheegi anahu ana rajula biyuktacu la dhagaraw fi lbuyuuci bayaala la dhagaraw faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkii may ka golay man baayacta lanki ad wal kubeecsadaas fagul dheh laa khilaafata eh laa khadiicata fi lislam islamka datis dhagar maxaana da sheeg laa khadiicata laa khilaafata mahan ay laa khadiicata dhagar mahan fi lislami saas le mana bes hoobkin koye walka gorgorsade laa khilaafata fi lislami kale mana hoobad dhagarto lama bir sid afar bir amanti ogaad haking nagel wadiido kortadin saasa kashagaysada ilaa zaman cusman hadii guraa mutafaqun aleyh alkhilaafatu khilaaba may bua bikain alai kadaso mucjama timidabisi maksuratin looso khilaaba wabain ala rimucadatin la labis wahiya khilaaf may lere alkhadicatu dhagarwa waan abi hurairata radi allahu taala anhu gaal abi hurayr may kore gaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahay rasulsha may ku golay man khadaba lanki fasaadiyo zawjata imriin qof zawjidis ku fasaadiyo aw mamluka u fasaadiyo falaysa huwa mankaas minaan manobaclan man khadaba lanki fasaadiyo zawjata imriin qof zawjidis fasaadiyo zawjidisisa yani jaas humaata ka samey ama yani waa kay masalan ba hadal honga insi sheegi idi dhon ba fasaadi iska dari sidiya zawjadi kufasaadiyey kualaawtay shal taben aw mamlukaho mamlukay fasaadiyo odoonki sidki kili milkiyaa la fasaadi sidki odoonki shay kufasaadiyey odoonki sidka iska darti falaysa huwa man kaaso mina unama noo bac lahanay rasul farawamay wuriy xadiiska abu daawud khababa macnaaho bikain mucjamatin ladhabis alakri uma bain alakri muaadatin ladhabis mukararatin ababa ababa le ababa ababa le mukararatin lanagday ababa ey afsada fasaadiyo wakadaca dagaro o mamluki dhagaro fitaadi mise zawjadi a lamadaba naqdaan bau tacliim lkadri wallahu alam